bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu cuثmaan الصaabuniyu raximah اllahu tacaala wayashhadu ahlu الsunnati wayactaqiduuna ana alkhayra wالshara wالnafca wالdura bqadaaءi اllahi waqadarih laa maradda laha walaa maxiisa walaa maxiida canha walaa yusiibu اlmar'a ilaa maa katabahu lahu rabbuhu walow jahada alkhalqu an yanfacu اlmar'a bima lam yaktubhu allahu bima lam yaktubhu allahu lahu lam yaqdiruu calayhi walow jahaduu an yaduruuhu bima lam yaqdihi اllahu lam yaqdiruu calaa maa warada bihi khabaru cabdillaahi bni cabaas can اnabiyi sal ly slama qaala allahu caza wajala wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huu wain yuridka bikhayri falaa raadda lifadlih alaaya wuxuu yidhi wayashhadu ahlu sunnati ahlu sunnaha waxay qirayaan wayactaqiduuna ay caqiideynayaan oy aaminayaan ana alkhayra waashara khayrka iyo sharta <clears throat> wاnnafca wاdura nafciga iyo durka dhibka biqadaaءi illaahi ilaahay qadihiisa inay ku ahaanayaan wa qadarihi iyo qadarkiisa <clears throat> laa maradda celin lahaa iyada uma sugnaanin in la celiyo walaa maxiisa meel looga leexdo walaa maxiida meel looga leexdo walaa maxiisa yacnii meel looga cararo walaa maxiida meel looga leexdo ma jirto canhaa yacnii qadaha waxaa alla uu qadaray oo uu xukumay xaggeeda looga leexdo walaa yusiibu ma asiibaayo almara qofka ilaa maa unbaa asiibayo katabahu llaahu katabahu lahu rabbuhu rabbigii oo usoo qoray <clears throat> walow jahada alkhalqu khalqigu hadday dadaalaan an yanfacu lmar'a qofka inay anfacaan ay u dadaalaan bimaa shay ay ku anfacaan lam yaktubhu allaahu alla uunan u qorin lahu qofka uunan u qorin lam yaqdiruu ma awoodayaan calayhi kaa korkiisa walow jahaduu hadday dadaalaan an yaduruuhu inay dhibaan ay ku dadaalaan bimaa shay ay ku dhibaan lam yaqdihi illaahu alla uunan xukumin inay ku dhibaan hadday isku dayaanay ku dadaalaan lam yaqdiruu ma karayaanoo ma awoodayaan <clears throat> calaa maa warada bihi khabaru cabdillaahi bni cabaas arrinkuna waa sidii uu ku soo arooray xadiidkii cabdullaahi bnu cabaas xadiidkaasna waa kii uu tirmidi wariyey nebiga dardaarankii uu u dardaarmo ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka waxaa ku jirta waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allaahu lak waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wajafat isuxuf sidaasay ahayd ayb ayb xadiidkaas marka ibnu cabaas ayuu fiirinaa ee kaasuuna ishaarayaa ruficat اlaqlaamu wajafat الsuxuf ayb qaala allaahu caza wajalla alla waxa uu yidhi wain yamsaska allaahu ilaahay haddii uu kugu asiibo bidurin dhib uu kugu taabto falaa kaashifa ku feydaa lahu uma sugnaanin qofka oo dhibkaa ka faydo ilaa huwa isaga maahani wain yuridka haddii uu doono alleh uu kula doono bikhayrin khayr falaa raadda ku celiyaa lifadlihi alla fadligiisa celiyaa uma sugnaanin uma sugnaanin oo cid kaa celin kartaa ma jirto iyo xadiidkii kaleod wuxuu ishaarayaa marka almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila اllahi min almu'min الضaciif wafii kulli khayr <clears throat> ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjaz wastacin billaahi walaa tacjaz hadhihin buu yidhi marka low anii facaltu kada kaana kada iyo waxyaabahaas marka hadhihin faina low taftaxu camala shayطaan oo qofka qadarka inuu u hogaansamo ayb xadiidkaas ibnu cabaas waxaa kaloo ku jirta waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhdi'aka wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibaka mu'miniintu marka ahlu sunnaha waxay rumaysan yihiin taas khayr iyo shar nafci iyo dur qadaha iyo qadarka alle kama baxayaan ayb wa min madhabi ahli sunnati marka qadarkanad waa ka soo sheekayna maraatibtiisii iyo waxyaabahaas unbay u laabanaysaa ayb wamin madhabi ahli sunnati wamin madhabi ahli sunnati ahlu sunnaha madhabkooda waxaa ka mid ah wa dariiqatihim iyo dariiqadooda maca qowlihim ay dhahayaan biana alkhayra waashara khayrka iyo shartaba min allaahi xagga allay ka imaanayaan wa biqadaa'ihi bay ku imaanayaan sidaa iyagoo dhahaya haddana madhabtooda iyo dariiqadooda waxaa ka mid ah annahu laa yudaafu loo idaafayn maayo ilallaahi tacaala alle inta xaggiisa maa shay loo idaafayn maayo yutawahamu minhu lagu malaynayo naqsun naqsi lagu malaynayo cala alinfiraadi si keli ahaan si gooni ahaan loogu idaafayn maayo fa yuqaala markaa la dhaho yaa khaaliqa alqirada daanyeerada kan abuurayow waalkhanaasiir waalkhanaafis ayb waaljuclaan ayb waxyaabahaas markaa maadaama ay yihiin waxyaaba naqsi ku jiro laysku caayo in si gooni ah la yidhaahdo ilaahay loogu idaafeeyo la yidhaahdo allaha doofaarada abuurayo saas la yidhahdo darro iyadoo doofaarku hadda cid kaloo abuurtay aynan jirin oo la ogsoon yahay haddana naqsi maadaama uu ku jiro in ilaahay loo idaafeeyo oo iyagoo keli ah haddii la yidhahdo khaaliq almakhluuqaad makhluuqaadku iska soo gala waana edab waay ayb wain kaana laa makhluuqa wain kaana haba ahaado laa makhluuqa makhluuq inuunan jirin ilaa warabu ilaa walxaal arabu rabbina khaaliquhu ou yahay iyadoo sidaa ay tahay haddana calalinfiraad loogu idaafayn maayo wa fii daalika kaagaas ayaana warada uu ku soo arooray qowlu rasuulillahi sal l slam rasuulka qowlkiisa fii ducaai alistiftaax uu ku yidhi tabaarakta watacaalayta washaru laysa ilayka washaru sharta laysa iyo sharu shartu laysa ilayka xaggaaga ma ahaanin musanifka meeshaa marka wuxuu yidhaahdaa wuxuu rabaa inuu kuu sheego cumuumulmashiica wax la yidhahdaan soo ogaanay khayr iyo shar xag alle qadaha alla unbay ku imaadeen oo tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi iyadoo haddana sidaa ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sharta in loo idaafeeyo keligeed cala alinfiraad shar in loogu idaafeeyo aadaab ahaan waa xun tahay iyadoo khayr iyo sharna labadaba saas in la dhahaa wanaagsan khayr iyo shar allaa abuuray ayb laakiin sharta keligeed in alla khaaliq looga dhigo aadaab ahaan uma fiicna xadiidkan washaru laysa ilayka ayuuna keenay marka washaru laysa ilayka marka la macnaynayo dhowr macnaa lagu macneeya dhowr towjiih towjiiha ugu fiican wuxuu yahay in la yidhaahdo washaru leysa ilayka allah subxaanahu wa tacaalaa khayr iyo shar labadaba markuu abuuraayo waa inaad laba shay fahamtaa shayga aad fahmaysid waxay tahay khalqiga iyo makhluuqa kala saar oo meeshaan marka culimmadu waxay leeyihin alkhalqu hayru اlmakhluuq alkhalqu hayru اlmakhluuq lanna khalqi waa masder masderkaasna laba macnoo ixtimaali karaa macnihii masderka oo alxadaث yacnii wixii ficil ahaanta macnihii ficilka iyo waxaa kaloo ixtimaali karaa masderku ismu mafcuul ism mafcuul in laga laqdao marka khalqi bimacna almakhluuq waa la arkay iyadoo lagu macnaayo khalqi oo hadda abuurista laftirkeeda ahna soo ma jirto yaa khalqi marka la yidhaha waa abuuris waa masderkii khalqi bimacna almakhluuqna waa la dhihi karaayo kii la abuurayna khalqi waa lagu sheegi karaa oo waxaa lele in allaha khalaqa alkhalqa in allaha khalaqa alkhalqa marka la yidhaha maxaa laga wadaa alkhalqada dambe ay ilmakhluuqaat soo maha mayla socotaan ayb khalqiga iyo makhluuqa marka washaru laysa ilayka marka laleeyahay waxaa macnuhu uu yahay shartu waxay ku jirtaa makhluuqa ee khalqiga kuma jirto lianna alkhalqa sifatun lilaahi tacaala waay soo maha ilaahay wuxuu leeyahy sifatu اlkhalqi man magaciisa alkhaaliq soo ka mid maaha ismaada alla alkhaaliqa ka mida waxbau abuuraa soo maaha abuuristaas ilaahay shar maba lehba iyada lanna xikmadou ilaahay wax ku abuuraa soo maha markuu alla abuuraayo ambiyada ilaahayna isaga abuuray ibliisna isaga abuuray soo maha xikmadaana ku jirta mid kasto shartu marka waxay ku jirtaa baa laleeyahy ibliiska ee abuurista alla shar kuma jirto leanna abuurista alla markaan leenaha sifa min sifaatillaahi say shar ugu jira iyada idan marka shartu waxay ku jirtaa filmakhluuq ee sifada alle kuma jirto sharta ayb waa la garanaan umalayna ayb wa sharu laysa ilayka marka macnaha ugu fiican kaas macnaha ugu fiican wa sharu laysa ilayka sidaas macno kalena hadda midda uu musanifka sheegaayo waayo wuxuu leeyahay isagu wa sharu laysa ilayka waxaa laga wadaa shar oo keligeeda adiga laguma idaafeeyo bis oo yaa khaaliq alqirada iyo kale yaa khaaliq alkhanaasiir iyo in la yidhaahdo khansiirka keligiis isagoo muf yacnii keligii ah in ilaahay loo tiiriye edab xumo waan macnana sidaas macno saddexaad washaru laysa ilayka waxaa laga wadaa shar ilaahow adiga laguguma soo dhowaado oo laguguma caabudo wa sharu laysa ilayka yacnii xaggaaga shar laguguma soo dhowaado oo khayr unbaa lagugu soo dhowaadaa saddexdaas macnaha ku jirta macnaha ugu fiicanna waxay tahay in la kala saaro alfarqu bayna alkhalqi waalmakhluuq alfarqu bayna alficli wاlmafcuul shartu intay ku jirtaa marka makhluuqay ku jirtaa ee khalqiga kuma jirto waana sida imaamu اlbukhaari khalqu afcaali اlcibaadka kitaabkiisa uu ku sheego oo wuxuu yidhaha alficlu hayru اlmafcuul wاlkhalqu hayru اlmakhluuq wاlkitaabatu hayru اlmaktuub wahaakada macnaha marka meesha ku jira waa saas wamacnaahu wallaahu aclam washaru shartu lianna ilaahay maxaa yeelay khalqigiisa waa sifo uu leeyahay shar iyo naqsi midna kuma jiro ayb ee waxa shartu ay ku jirto waa makhluuqaas la abuuray maxaa loo abuuray haddii la yidhaha hadday shar ku jirto maxaa loo abuurayaa xikmadaa ku jirta oo qaarkeedna qofka uu garan karo qaarna uunan garan karin wamacnaahu wallaahu aclam wa sharu sharta laysa ma ahan mimaa yudaafu ilayka waxa adiga xaggaaga loo tiiriyo loo idaafeeyo ifraadan keli ahaanteed wa qasdan qasad ahaan xataa yuqaala laka ilaa lagu fi lmunaadaati marka lagu dhawaaqayo yaa khaaliqa shari wa yaa muqadira shari saa la dhihi maayowain kaana wain kaana haba ahaada alla huwa isagu alkhaaliqa midka wax abuuray waalmuqadira midka wax qadaray lahumaa labadaba qadaray ayb jamiican dhammaantood lidaalika adaafa alkhadir sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi khadir wuxuu u idaafeeyey calayhi salaam iraadata alcaybi ceebta iraadadeeda ilaa nafsihi buu u idaafeeyey qaala waxa uu yidhi fiima akhbara allaahu canhu wuxuu alla ka sheegay khadir xaggiisa fii qowlihi ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha ceebuu sheegaa soo maha ceebta asaga isu tiiriyey ilaahay uma tiirini hadde waxaa wax qadarana waa un alla subxaana watacaala sooma ayb fa aradtu an aciibahaa waxaan doonay inaan ceebeeyo buu yidhi doontaas oon ceeb u yeelo walamaa dakara alkhayra markuu khayrka sheegay walbira samafalka waalraxmata iyo naxariistana adaafa iraadataha <coughs> adaafa iraadatahaa iraadadeeda wuxuu u tiiriyey ila llahi caza wajalla oo faqaala waxa uu yidhi fa araada rabbuka an yabluga ashuddahumaa wayastakhrija kanzahumaa raxmata min rabbika fa araada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay uu yidhi anaa doonay ma uunan dhihin markaas leanna khayr iyo raxmad waay midaas dambe soo maha ceebta markii la joogayna asaa isu tiiriye washaru laysa ilayka baabkeeda yani culammada waxaa dareemay qur-aanka yani say uga soo bixinayaan yani fahamkooda yani labadaada aayadahan midnada waxaa la yidhi faaradtu an aciibaha faaradnaa an yubdilahumaa rabuhumaa khayra minhu zakatan waaqraba ruxma faaraada rabuka an yabluga ashuddahumaa qur-aanka yacnii shay walbo qur-aanka ku jira iyo tarkiib walbo xikmad iyo cilmi unbaa ku jira ama annaga aan garanno ama yaanan garanin ninba ninkii marka ilaahay uu fahm iyo cilmi dheeraada uu siiyey waa ka garasho badnaanwalidaalika qaala waxa uu yidhi mukhbiran isagoo waramaya alla ka waramaya can ibraahiima calayhi salaam annahu qaala meel kaloo dana naga tusaa ibraahim waxa uu yidhi waidaa maridtu haddaan jirado fa huwa yashfiini isagaa ishaafinaya jiradii asaa isu tiiriya somaa ilaahay uma tiirinin hadduu ilaahay i jirisiiye ma dhihin ee ilaahay laana jirisiinaya dabcan sidii la ogyahay laakiin inuu marad oo naqsiya ilaahay u tiiriyo waxoogaa afkiisa uu ka leexinaya waidaa maridtu haddaan xanuunsado oon jirado fa huwa yashfiini fa adaafa almarada jiradiibu u tiiriyey ilaa nafsihibu u tiiriyey washifaa'a caafimaadkana ilaa rabbihibu u tiiriyey wa in kaana aljamiicu minhu inkastoo labaduba jirada iyo caafimaadkaba xag alla un ay ka imaanayaan ayb halkaana marka wuxuu uga baxay masaladaas washaru laysa ilayka saddexdaas tafsiir baana ku jirta waa ku celinaa tafsiir waxaa weeyaan sharta laguguma soo dhowaado laa yutaqarabu laa eh, yutaqarabu ilayka bishari shar laguguma kaa soo dhowaado macnaha labaad midkaan isaga uu sheegayo laa yudaafu sharu ilayka bilinfiraad shar adiga kaliga yacni shar keligeed laguma tiiriyo laguma idaafeeyo macnaha saddexaadna muxuu ahaa shartu wa sharu laysa ilayka sharta ilaahu adiga kuguma jirta xaggaaga maahane makhluuqay ku jirtaa oo hadda ibliisay sharta ku jirtaa abuuristaadii aada ibliis abuurtayna wax shara male iyada liannaha xikmad bay ayaa ka dambayso waa fahamteenaan malayna ayb wa min madhabi ahli الsunnati wاljamaaca madhabka ahlusunna waljamaca waxaa ka mid a an allah caza wajalla alleh muriidun lijamiici acmaali اlcibaad alla waa mid doonay addoommada acmaashoodoo dhan ayb khayrihaa wa sharihaa khayrkeeda iyo sharteedaba walam yu'min axadun axad ma rumaynin ilaahay ilaa bimashii'atihi alla mashii'adiisa unbuu ku rumeeyey walow shaaa hadduu alla dooni lahaa la jacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan waaxidatan hal diin ayagoo korkooda hal ummad walow shaaa haddii uu doono uu dooni lahaa allaa yucsaa inaan la caasinin maa khalaqa ibliis ibliis maba uunan abuureen maa khalaqa ibliisa ibliis ma uunan abuureen ayb fa kufru اlkaafiriin gaalada gaalnimadooda wa iimaanu اlmu'miniin mu'miniinta iimaankooda biqadaa'ihi subxaanahu watacaala ilaahay qadihiisuu ku ahaaday iyo wa qadarihi qadarkiisa wa iraadatuhu iraadada alleh wa mashii'atuhu iyo mashii'ada alleh biqadaa'ihi subxaanahu watacaala wa qadarihi wa iraadatihi iyo wa mashii'atihi ayay ka ahaaday araada alla wou doonay kula daalika kaagaa dhammaantiis washaa'ahu waa doonay waqadaahu waana xukumay qaybkan wuxuu rabaa inuu iraadadii ka hadlo khayr iyo sharba ilaahay waa doonay iraadadiisay ku dhacaan iraadada annaga marka labaan usoo qaybina soo maaha iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya diiniya labadaas u qaybsantaa iraada kowniya qadariya iraada sharciya diiniya iimaanka iyo kufriga labadaba ilaahay waa doonay muxuu u doonay qadaran inay dhacaan soo maha ayb amaa iraadatuhu اdiiniya wاsharciya waxay ku dhacee keliya wuxuu jecel yahay oo islaamnimadou rabaa ilaahay qur-aankuna marka labada iraadaba waa laga helaa yuriid اllaahu an yatuuba calaykum yuriid اllaahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunan اladiina min qablikum wayatuuba calaykum faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofku ilaahay doono inuu hanuuniyo yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi اsamaa yuriidu اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra inta iraado qur-aanka haddaad in allaha yafcalu maa yuriid ilaahay wuxuu sameeyaa wax allaala wuxuu doono maxay noqonaya iraadadaas waa tii caamkeeda qadariga ahayd yuriidu llaahu bikum اlyusrana waa iraada sharciya diiniya fudaydkuu ilaahay rabaa ayb labadii noocee iraadaduna marka waa kuwaasa marka waxaad ogaanaysaa markuu leeyahay wamin madhabi ahli الsunnati waاljamaca an allaha caza wajala alla muriidun lijamiici acmaali اlcibaad ilaahay waa mid doonay addoommada acmaashoodoo dhan khayrihaa wa sharihaa iraadadan tee waay marka qadaran kownan haanuu ilaahay u doonay yaad leedahay laa sharcan haddii lagu yidhaha ilaahay waa shar mou rabaa waaye haddii lagu weydiiyo maxaa ku jawaabe acmaasha addoommada khayr iyo sharay isugu jirtaa kulli ilaahay baa doonayaa lagu yidhi oo rabooday ayb marka sidaad leedahay haddii lagu yidhaha waaye kufriga ilaahay ma rabaa rabitaanka kala saare qadaran haabaa leeda waa rabaa ilaahay ilaa isaga hadduu qadaray inay dhacdo waa rabaa alle haddii laakiin sharcan ay tahay de walaa yardaa licibaadihi اlkufr ilaahay addoommadiisa kufri raalli ugama see ku kala garanaya iraada eh, kowniya iyo iraada sharciya waxaa ku garanaya iraada sharciya waxay laasimsataa maxabo alleh iyo rido walidaalika waxaa la yidhi marka kufriga laga hadlaayay walaa yardaa licibaadihi اlkufr ma doono ilaahay kufri lama dhihi kama raalli noqdaa la yidhi ilaahay kufri ridaha marka iraadada qabs eh, yacnii iraadada ridaha ku xirani tee waay marka iraada sharciya walam yu'min axadun qof ma rumaynin ilaahay ilaa bimashii'atihi unbuu ku rumeeyey mashii'a alla unbuu ku rumeeyey ninkii alla rumeeyo allaa doonay inuu rumeeyo walow shaaa hadduu dooni lahaa la jacala annaasa ummatan waaxida ayuu ka dhigi lahaa walow shaaa hadduu dooni lahaa allaa yucsaa inaan la caasininba maa khalaqa ibliisa ibliis ma abuureen fa kufru lkaafiriin gaalada gaalnimadooda wa iimaanu lmu'miniin mu'miniinta iimaankooda biqadaa'ihi subxaanahu wa tacaala wa qadarihi ayay ku ahaatay wa iraadatihi wa mashii'atihi ayay ku ahaatay ayb kufru lkaafiriin wa iimaanu lmu'miniin biqadaa'ihi subxaanahu wa qadarihi wa iraadatihi markaad joogto wa iraadatihi kala saarma tee waaye iraadadaasna kowniyada waaye sharciyada ma aha ilaahay ma doono gaalnimo sharcan sharci ahaan mashiicada marka la joogo ma kala saaray iyada mashiicada lama kala saarayo mashiicada waxaa la kala sooca waa iraadada bis amaa mashiicat ullaahi khayr iyo sharba waa shamlinaya iyada araada wuu doonay kula daalika kaagaa dhammaantiis washaa-ahu waa doonay wa qadaahu waa xukumay qadaha mashiicada iyo iraadada kowniyada waa kaasa kulli waa ku doonay inta wayarda aliimaana waaطaacata wayaskhaطu اlkufra wاlmacsiyata wayardaa ilaahay wuxuu raalli ku noqdaa aliimaana iimaanka iyo wadaacata iyo daacada wayaskadu alla wuu caroodaa wuxuu u caroodaa alkufra gaalnimada iyo walmacsiyata macsidana waa ka caroodaa haddana midii wuxuu sheegayaa hadda marka ridaha alle iraadada ku xirantay ahaydna sharciyadaa ku xirnayd wayardaa wuxuu ka raalli noqdaa aliimaana iimaanka iyo wadaacata u raalli ka yahay wayaskadu wuxuu ka caroodaa alkufra gaalnimada iyo walmacsiyata qaala allahu caza wajala alla wuxuu yidhi in takfuruu haddaad kufrisaan fa ina allaha alla haniyun cankum waa mid idinka deeqtoon idinka walaa yardaa ilaahay raalli noqon maayo licibaadihi addoommadiisa uga raalli noqon maayo alkufra gaalnimada wayardaadii aliimaana wayasqadu lkufradii waa daliilkeeda wain tashkuruu haddaad ilaahay u shukrisaanna yardahu lakum alla waa idinkaga raalli noqonayaa wayactaqidu wayashhadu asxaabu اlxadiidi ana cawaaqiba alcibaadi mubhamatun laa yadrii axadu bima yukhtamu lah wayactaqidu wuxuu caqiidaynayaa wayashhadu ou ka marqaati kacayaan asxaabu اlxadiidi ana cawaaqiba alcibaadi addoomaha cirib dambeedkooda mubhamatun mid la qariyey inay tahay laa yadrii axadun qof ma oga bima yukhtamu lahu waxa loogu khatimayo ma oga walaa yaxkumuuna liwaaxidin qof uma xukumayaan bicaynihi cayntiisa ugu xukumi maayaan annahu min ahli اljannati inuu yahay walaa yaxkumuuna ma xukumayaan calaa axadin qof korkii xugun saari maayaan bicaynihi cayntiisa annahu min ahli الnaar inuu yahay lianna dalika maxaa yeele kaagaasi maqiibun canhum mid xaggooda laga maqnaysiiyey waa oo cilmi aanay u lahayn laa yacrifuuna ma garanayaan calaa maa yamuutu calayhi اlinsaanu qofka waxa uu ku dhimanayo walidaalika saa darteed yaquuluuna waxay dhahayaan inaa anagu mu'minuuna ayaan nahay in shaa allah ay min almu'miniina ayaanna mu'miniinta aladiina kuwaasoo yukhtamu lahum loogu khatimaayo bikhayrin khayr loogu khatimayo in shaa allah algaanna marka wuxuu ka hadlayaa cawaaqib alcibaad wuxuu leeyahay addoommada cirib dambeedkooda waa mubham qof ma oga waxa loogu qatimaayo oo waa laga qariyey arrin walaa yaxkumuuna liwaaxidin bicaynihi bicaynihi markuu leeyahay maxaa baxayana wasfi haddii xugun lagu saaro qof dhib ma leh cayn iyo wasfi baa kala jiraan wasfiga maalan waxay tahay inaad tiraahd gaaladu naartay ku waaraayaan haddaad tiraahd kufriga qofkiisa naarow gelina waana ku waara mu'minku jannow gelaya ay tahay hadda qof hebelana ma dhihin adiga tilmaana wax ku janno ku xukuntay naar ku xukuntay tilmaan taas waa loo geliya bicaynihi laakiin wuxuu sheegayaa hebel oo dadkii hadda ka mida nool nolosha matalan ay ku jirto ayaad waxaad tidhi hebel naartuu gala hebel jannaduu gelayaa ma dhihi kartid leanna wax loogu khatimi doono ma ogid adiga meeshaa markuu saa ku leeyahayna de waxaa weeyaan waa mubham goormay tahayna waa haddaan dadka waxyi loogu sheegin laakiin haddii waxyiga uu tilmaamo waa la rumaynaa waxyiga oo maalan waxyigii waxuu sheegay abulahab inuu naarta gelayo isagoo noola la sheegay waa la rumaynaa leanna qur-aanaa taas noo sheegay soo ciddii nebigu uu janno ugu bishaareeyay uu yidhaahdo he fula abubakr fi ljanna wacumaru fi ljanna cuhmaanu fi ljanna caliyun fi ljanna azubayru fi ljanna sidaasuu yidhi nebigu sal l kuwaasna waxaa la leeyahay markaa wakhtigii ay noolaayeen iyo markay dhinteenba waxaan rumaynaynaa inay ahlu yihiin leanna waxyigaa noo sheegay laakiin cid ayna cid waxyigii uusan sheegin inaad janno ku xukunto ama naar u xukunto ma bannaano mana lihin leanna cawaaqibtooda kaa qarsoon gaalka adduunyada ugu gaalsan hadda inuu soo islaami doono yaa yaqaana qof og malaha ilaahay unbaa garanaya saa darteed gaalkan hebela naartuu galaa ama aanaa og waa malcuun in la yidhaha ma bannaano rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud markii lagu dakray waa kii yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahu say u liibaanayaanu yiri dad nebigooda daqray markaasaa waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun amarka iyo hidaayada iyo dadka cawaaqibtooda adig shaqo kuma lihdaa leeyidhi hadduu doono ilaahay waa ka toobad aqbalaa hadduu doonana waa cadaaba shaqadaada ma ahnaa leeyidhi ka joogtaas waa iska dhaafa nebiga sal sl waa rasuulullahi maxamed sal ficilkaana adiga hadda ujeedaa naaraa lagu geli karaa ficil naar lagu galo waayahay laakiin ma ku aakhirsan doonaan mase waa iska dabat gadaalay ka fiicnaan doonaan taas ma ogin walidaalika dad badan oo dadkii uxud la dagaalamaya ka mid ahaa nebiga yaab iska islaamay markii dambe soo maahan cawaaqib alcubaad marka ma lagu degdeg waxaa lamida marka masaa-ishan qofka in la yidhaha yacni shahiid ninbaa maalan dhimanaayo dagaal loo malaynayo inuu khayr iyo xaq ku jiro markaasaa lali shahiid fulaan laqab camalaaba looga dhigaa ashahiid kada ashahiid fulaan sax maahan maxaa yeele bukhaari wuxuu baabeynaa baabun laa yaquulu shahiid xilliga asxaabta nin dagaalamay oo wacdaro dhigay ama kirkira ninkii la dhihi jiray kirkira rasuulka hashiisa isagoo raraaya jihaadna lagu jira ayaa leeb qabsaday gaalada xaggooda ka qabsaday markaasay saxaabadu dhaheen hanii-an lahu shahaada ninkan bogaadin baa u sugnaatayo shahaadow helay markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kalaa maya buu yidhi ka jooga ina shamlata alatii akhadahaa min alghaniimati latashtacilu calayhi fi nnaar go-i uu haniimada ka bililiqaystay ayaa naarta uu kula gubanayo yidhi ninkan waxyaaba waxaa jira rabbi iyo qofku ay is-og yihiin annaga aanaan ogeyn laakiin marka maxaa la dhahayaa shahiidun arjuu iyo shahiidun in shaa allah iyo sidaas in la dhaha waxaa ka mida marxuum ereygan marxuumka la leeyahay marxuumkii hebel ahaa marxuum macnaheedu waxay tahay ninkii ilaahay u naxariistay waay inuu u naxariistay iyo inuu cadaabayo man adraaka ma bannaana iyadana yani inaad tiraa marxuumun in shaa allah ninkaa ilaahay ninuu u naxariistaan rajaynaynaa inuu yahay saas in la yihaahyb dhinaca kale iyadana waxaa ka mid a dadka in go-aan laga gaaro oo la yidhaha fulaan kaas ahaa wallaahi inuusan kaas ilaahay u dembi dhaafaynin bannaan haddiiba kaas ilaahay u dembi dhaafo qof walba jannaday gelay waa dhahan dadka soomaalida kaas ilaahay kaas uma dembi dhaafayuu leeya khalad waa iyadan waxaa dhacday nebiga sal l l slam wuxuu ka sheekeeyey laba ninoo reer bani israa'iil midna ou cibaado badnaa midna uu gelabgelab iska ahaa labada muslimay ahaayeen dabcan muslimiina ninkan markuu soo mara ninka cibaadada kan cibaadada badan markuu soo mara midkan muqasirka ah waa waanin jire yaa haadaa aqsir war ka gaabso xumaantaan aa ku jirtid ilaahay ka cabso maalin ubaa ninkii wuxuu yidhi abuucudka calaya raqiiban warniyow adiga aniga maa la ii kaa soo diray yidhi inaa ilaaliso aniga rabbigayna isaga keen dhex baxo yidhi rabbi ee aniga ninsukeendaa idhaaf adiga markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfiru llahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuuma dembi dhaafa markaasuu ilaahay subxaanahu watacaalaa uu yidhi man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan aawayuu yidhi ninka ku dhaaranaayo aniga wax gacanteyda ku jiro hebel inaanan u dembi dhaafaynin midka ku dhaaranayay aawe waa la soo bixiyey naaru ilaahay geliyey kelmadda naar uu ku galay leanna wax ilaahay mulkigiisiibuu kula dooday soo maaha nacam dembi weyn waay marka nacam ilaahay oo lagula doodaa mulkigiisa nacam dembi dhaafka iyo jannaynta iyo naargelinta ilaahay isagaa iskale adiga marka inaad iska dhaarato sida inaad hubto oo kale gacan may kugu jiraan waxaan gacan kuguma jiraan khatar waay marka dembiga ou galay marka kelmadaasaa dembi weyna marka leanna munaasaca oo waxaa weyaan rubuubiyada lagula doodayo ilaahay subxana watacaala ayb ninkii kalena ilaahay waa u dembi dhaafay muqasirka ah xadiidka marka wuxuu leeyahay wallaahi laqad takalama bikalimatin awbaqad dunyaahu waaaakhiratahu wuxuu ku hadlay kelmad adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba baabicisay halkaas kelmadaa ku dheeshay adduunkiisii iyo aakhiradiisii walciyaadu biاllah marka dadka xukunka la saarayo in layska ilaaliyo dadkan ilaahay ee dhulkan ku nool adiga xugun ha saarin haddaysan dan kuugu kalifin haddaad qaadi tahay xukunka sharciga ah inaad saarto markaas waa leedahay laakiin adigii oon qaadina ahayn waxna aadan ahayn dadki inaad xugun saarto sidii adiga inaad jannadii gacan ku hayso kooxdaada aad geli kartid naarna adiga gacan ay kugu jirto ninkaad necab tahayba aad naar dalaq isaga siinaysa waxaan ilaahay dadka gacantiismaba gelinin ambiyada ilaahay fiiri maxay leeyihin nebigu waxaa layidhi qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi laqudiya alamru beynii wa beynakum waxaa ku tiraahdaa waxa aad degdegsanaysaane cadaabka ah hadday aniga gacanta gacantayda oo ku jiri lahaa laqudiya alamru baynii wa baynakum arrin waaba dhammaalaya mar horu dhammaan lahaa laakiin aniga gacan iiguma jiro markay yidhaahdeen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faaktarta jidaalanaa faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin sidaa markay dhaheen nebiyullaahi nuux muxuu yidhi innamaa yaatiikum bihi illaah ilaahay baa idinla imaanaya hadduu doono aniga waxaan gacanteeda iiguma jiraan walaa yanfacukum nusxii in aradtu an ansaxa lakum in kaana allaahu yuriidu an yuguuyakum huwa rabbukum wa ilayhi turjacuun cadaabkan keen aad ileedihiin gacan iiguma jira aniga uu leeyahay inamaa ya'tiikum bihi illaahu in shaaa ilaahaybaa hadduu doono idiin keenaya gacan iiguma jira marka bani aadan hadda daciifa oo aan waxba ogeyn inuu yidhaahdo <clears throat> cadaabkii iyo <clears throat> iyo jannadii gacan inay ugu jiraan kufrigii iyo iimaankii asaga gacan isaga haysto qofkau raba ku tuuraayo qofkau raba ka qaadaayo sidaa ilaahay maba ka dhiginba dadka haddii loo dhiibi lahaa ninba waxaa weeyaan ilaaha ogaan lahaa dadkan cadaaladda ilaaha ku filan subxaanahu watacaala qaala allahu marka wuxuu yidhi ayb taasoo marka meeshaa ku sheega saasay aaminsan yihiin sheekhu laakiin marka wuxuu yidhi walaa yaxkumuuna calaa axadin bicaynihi anahu min ahli الnaar lianna dalika magiibun canhu laa yacrifuuna calaa maa yamuutu calayhi اlinsaan qofka wuxuu ku dhimanaya ma garanayaan walidaalika yaquuluuna saa darteed waxay dhahayaan innaa mu'minuuna in shaa allah meeshaan marka masaladai iimaanka inuu u laabanayaad moodaan hore waxaan usoo sheegnay eh, alistinaa eh, fi liimaan iimaanka marka laga hadlaayo istinaa ayaa la rabaa istinaa waxaa leeha hadii lagu yidhaha mu'min maa tahay waxaad leedahay mu'minun in shaa allah istinaa saasaa laga wadaa maxaan u leenahay marka mu'minun in shaa allah maxaa loo dhahaa laba madhabaa jirta marka madhab sidaan musanifka uu maraayo waayo wuxuu leeyahay maadaama waxa aad ku dhimanaysa aadan ogeyn ha jisminin oo waaye madhab kalena wuxuu leeyahay sidaa maahane istinuhu wuxuu u laabanayaa iimaanka shucabkiisii ma ma la wada imaanin aniga mu'minna waxaa qaadan karo si dhaba u qaadan karo nin shucabuliimaan iimaan buuxiyey soo maa shucabuliimaanka waajibka ugu yaraan nin buuxiyaa qaadan kara aniga marka ma buuxin inay ka mid tahay mumin baa dhahay insha allah haddii ilaahay doono <clears throat> haddii ilaahay doono oo hadda laakiin aniga muqasiraan ahay iimaankii shucabkiisii iyo qaybihiisi waxbaan ka gaabiyey imaam axmedna midda uu qaba saasay ahaydaan filay imaam axmed iyo kaiir min asalaf masalat اlistinaa waxay u istinoon jireen maadaama iimaankii aynan wada dhammaystirin oo wax uun ay ka maqan yihiin qofka wax uun ay ka maqnaanayaan ila iimaanka qowl iyo camal waayaan dhahna soo maa acmaasha nin dhammeeye maa jiro kulligood wada sameeyey ma la helaayansaasay marka istinaa meeshaas labadaa madhabaa jirta ashcariyada ayaga iimaanku istinaa waa geliyaan waa ogol yihiin abulxasan alashcari waa ogolaan jiray mumin in sha allah in la yidhaha laakiin maslaga oo waxuu maray hadda musanifka uu sheegayo mara oo waa maxay waxaan mu'minun insha allah waxaan uleenahay leeyihiin ashaacirada meeshaa aada u feeriya mu'minun insha allah markaan leenahay hadda iimaankeennu inuu kaamil yahay waa hubnaawa laakiin wax aan ku dhiman doonaanan ogeyn beri iyo berri dambe ma ka warqabo fahmay marka meesha ayb mu'minun insha allah ashaaciradu markay leeyihin waxay u jeedaan hadda iimaankeennu waa kaamil le iimaan ayuu tasdiiqay u yaqaaneen soo maha tasdiiqiina tafaawud ma aqbalaayo hadda kaamiliinaan nahay laakiin waxaan ku dhiman doonna aanan ogeyn meeshaas marka khalad meeshaas marka qaladaa ku jira sababtoo ah hadda iimaankaaga soo kaamil u yahay hadda adiga ma dhihi kartaa hadda iimaankaygu waa kaamil waxaan samaynaynaa waxna waa gefaynaa dunuubaan gelaynaa dunuubtii iimaankiisaoo naqsi ma ku keenayso macnaha saxdaa ah marka kan horow bacdi selafna waay waxaa dhici kartaa in laga wariyo inay ku waafaqaan xagga yacni maaalka waxaan ku dambay doono ma ogi hadda laakiin iyagu ma dhahayaan hadda kaamil liimaana dhahay taas maa taas ma lagu waafaqsano ogowna saa marka u kala garo mas'aladan marka al fi liimaanna qolooyinka mubtadicada waxay dhihi jireen ahluxadiidka ay ku tuuri jireen waxay dhihi jireen ahlulxadiidi shak shakaakatun shakaaka waxay ka wadaan waa dad shakisan oo iimaankoodai ka shakisan yihiin maad mu'min oo jasmisid maxaa uga shakinaya inshaa allah iyo arjuu iyo maxaa u leedahay leeyahay marka marka la leeyahay anaa mu'minun in shaa allah laysa calaa sabiili shaki in iimaanka shaki oo kaaga jira maaha aha waxa loo dhahay waa inaa ogaatid marka in shaa allahu ama arjuu waxaa loo leeyahay wixii iimaanku xaqiiqadiisu oo u baahnaa ma dhammaystirin amase waxa soo socda ma ogi haddana iimaankaygu aniga ma dhahaayo kaamil waay sida iimaanka nebi maxamed oo kale taana ma dhahaayo saa in la ogaada macnuhu maahan arjuu markaan leeyahay aniga mu'min maba ihiyo shaki baa iiga jiro talo inaan muslim ahay in kalaa shaki iiga jira maahan saas wayashhaduuna waxay qirayaan liman maata cala alislaami qofkii islaamnimada korkeeda ku dhinto ana caaqibatahu caaqibadiisa aljannatu inay tahay fa ina aladiina sabaqa alqadaa'u calayhim kuwa korkoodu qadaha fa ina aladiina kuwa sabaqa alqadaa'u qadihii uu hormaray calayhim korkooda min allaahi alle xaggiisa uu ugaga hormaray yucadabuuna binnaari baa lagu cadaabayaa muddatan muddo lidunuubihim dunuubtooda darteed allatii dunuubta oo igtasabuuha ay kasbadeen walam yatuubuu minha aynan ka toobadkeenin fa inahum iyagu yarudduayb fa inahum iyagu yuradduuna waa la celinayaa akhiiran ugu dambaynta ila aljannati baa loo celinayaa walaa yabqaa axadun axad baaqi noqon maayo fi naari naarta dhexdeeda min almuslimiina axadkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida taasina waa fadlan dhaqaalayn min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay wa minatan iyo gallad ayb de qofkii islaam ku dhinto caaqibadiisa jannay noqonay oo naartii maku waaraayo ma la dhahaayo yani naarta qof galaa ma ka soo baxaayo ma la dhahaayo muminiinta iyagoo naarta gala ayay ka soo baxayaan waman ah, meelaha marka ay leeyihiin oo maa lilaalimiina min ansaar iyo eh, maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac iyana waa ka soo hadalnay dulmiga waa kufriga ama dulmiga aan kufriga gaarsiisnayn qofkiisa haddii la ciqaabo waa naarta waa laga soo saara oo waxaa ku tusaayo qof muslima haddana daalim lagu sheegay waa jiraan uma awrahna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqu biاlkhayraati biidni اllah dalika huwa alfadl اlkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman maata qofkii dhinto walciyaadu billaahi cala alkufri gaalnimo qofkii ku dhinto fa famaradduhu meesha uu u laabanayo ila naari naarta laa yanjuu minhaa ka kori ma ka badbaadayo laa yanjuu ma badbaadayo minhaa naarta xaggeeda ka badbaadi maayo walaa yakuunu mana ahaanayo limuqaamihi nagaadidiisa fiiha naarta dhexdeeda ou nagaado muntahan dhammaad ma leh nagaadidiisa ou naarta nagaado dhexdeeda dhammaad ma leh ayb gaalkii isagana naar ku waarayaa waay warkaan macnihiisana qur-aankana de waa ka buuxda khaalidiina fiiha abadan naarta inay weligood ku jirayaan ay ku waarayaan baa ilaahay aayado badan oo ku sheegay meesha hadda marka inaad iska jirto waay qof gaala inaad tiraahdo jannadow gala iyo hadduu ninkaas jannada waayo wax janno gelaa maba lehba iyo sida dadka qaarkood ay dhahayaan baadariya dhimanaayo ama mid gaaloo baadari oo dadka waxoogaa dad wax siisii jiray markaas waxaa la leeyahay baadarigaas dhinta waa naxariis badnaa intaasoo dad u dhaqaalayi jiray dadka curyaamiinta wax sii jiray kaas haddii uu jannada geli waayaba wax janno gelaayo ma leh dadku dhahaya arkeen xaggee janno u taalla xaqi ilaahay buuba diidayn allihii abuurayoo nicamkaa faraha badan ku lahaa nin diiday maxaa u yaallana dhaqaalaha uu dhaqaalaynaayo se qofkaas rabbigii abuurayoo xayaatada geliyeyna uu ku diiday maxay tahayna dhaqaalaha uu dhaqaalaynayo inuu fasaadiyo dhaqaalaha uu dhaqaalaynayo wuxuu ku dhaqaalaynaya inuu laba mid un ninkaasba inuu gaal ka dhigo amase dad muslimiina inay ku dagmaan oy ku sirmaan oo la yidhaha war ninkan dadkaasoo wax siiyaa wuxuu ka helana ma leh naxariisaa u geysay wallaahi waa fiican yahay oo kuwo markaa ay dariiqiisa wax ka raadiyaan oo dad marka fitno waay un mar walba nin fitno u joog ah un weeyaan marka qof gaala naarta janno ma gelaayo weligiis janno ma gelaayo fa ama aladiina shahida lahum rasuulu اllahi sal ا ly slam kuwa nebigu uu uga marqaati kacay min asxaabihi asxaabtiisana ka mida biacyaanihim acyaantooda oo jannada uga marqaati kacay fa ina asxaaba alxadiidi asxaabu alxadiid yashhaduuna lahum bidalika kaagaas bay u qirayaan tasdiiqan minhum lirasuuli tasdiiqan rumayn minhum xaggooda ka ahaaday lirasuuli ay rumaynayaan sal l slam fii maa dakarahu waxa uu sheegay owacadahu uu yaboohay lahum iyaga uu yaboohay fa inahu sala allahu calayh waali wasalam waxaa yili nebigu lam yashhad lahum ma uunan u markhaati furin bihaa jannada ama naarta oo ugu markhaati kacay ilaa bacda an carafa daalika markuu ogaaday kadib unbuu u markhaati furay wallaahu tacaala allana adlaca rasuulahu rasuulkiisiibuu daalacsiiyeyoo tusay sala allahu calayhi wasalama calaa maa shaaa wuxuu doonayo min keybihi qeybkiisa wa bayaanu daalika kaaga caddayntiisa in ilaahay rasuulkiisa wuxuu doono oo hayba uu tusi karo wabayaanu dalika fii qowlihi عزa وجل low ahaaday caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axadaa ilaahay waa midka qaybka og falaa yudhiru ma muujinayo ma tusaayo calaa haybihi qaybkiisa axadan axadna ma u muujinayo ilaa man axad maahane irtadaa uu raalli ka noqdayo min rasuulin rasuul ah ayb bayaaniye waay minta marka min rasuulin rasuul ku bayaansan waay tabciid maaha iyada waqad bashara sala اllahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu u bishaareeyey casharatan toban oo min asxaabihi ka mida biljannati jannada wahum abuu bakrin wacumaru wacuhmaanu wacaliyun waطalxatu wazubayru wacabduraxmaan bnu cawf wasacdun wasaciidun waabuu cubaydata bnu ljaraax tobankan marka jannada keligood uguma bishaaraynin nebiga iyaga marka alcashara almubasharuuna biljanna maxaa loo dhahaa hal xadiid ayuu ku sheegay oo jannada loogu bishaareeyey tobankooda hal xadiiday kusoo aroortay saasaa laysugu qabtaa ayaga marka casharadan bisma ah kuwa aan casharadan ahaynoo janna loogu bishaareyeyna waa jiraan waa kan marka wakadaalika sidaadaas oo kale qaala lithaabit bni qays bni shumaas ayuu ku yidhi innahu min ahli اljanna ahlujanno inuu yahay qaala anas bnu maalik waxau yidhi falaqad kaana wuxuu ahaa yamshii inuu soconayo bayna adhurinaa dhexdeenna wanaxnu naquulu annaguna aan dhehaynay inahu min ahli iljanna marka ogow tobankan maxaa iyaga gaar loogu sheega casharada hal xadiidaa kusoo aroora eeg kuwo kalena waa jiraan bilaalba nebiga janno oo u sheegay soo maa inii asmacu dafa naclayka fi ljanna kabtaada shanqarteedaan jannada ka maqlaayo yuri nebiga sal idan jannadiibuu ku jiraa bilaal radia allaahu canhu wayashhaduuna wayactaqiduuna waxay qirayaan oy caqiidaynayaan anna afdala asxaabi rasuuli illahi sal ly salam rasuulka asxaabtiisa kuwa ugu fadli badan ka ugu fadli badan abubakrin inuu yahay uma cumar uma cumaru cumar weeyaan kadib uma cuhmaanu uma caliy marka cuhmaan iyo cali khilaafaa ku jiro qaar yar oo salafka ka mida waxay dhihi jireen cali baa saddex ah oo tafdiilka cuhmaan iyo cali iyo isku khilaafsanaayeen salafka masaladaas marka mas'alo waxay noqonaya khilaafi ah wa in kaana sida raajixa cuhmaan uu saddex yahay haddana laakiin qofkii aamino in cali uu saddex yahay abubakar iyo cumar inuu cali saddexeeyo qofkaas waa mubtadic ma la dhahayo asal laysku bidcaysiinayo ma ahano ka laakiin abubakar iyo cumar ciddii cid ka hormariso waa la bidcaysiina isaga imaam axmeda wuxuu dhihi jiray qofkii yacnii abubakar iyo cumar cid ka hormariso asal buu ka baxaa sunnada ahlu sunnaha uu ku khilaafa cuhmaan iyo cali tafdiilkoodana asal maaha laakiin xagga khilaafada khilaafada cuhmaan inay midda cali ka horeysay iyada mas'ale asala ah waa ninkii yidhaahdo cuhmaan khilaafadiisa maba aaminsaniba muxuu noqonaa isaga marka kaasi mubtadicuu ku noqonaya lanna khilaafadiisu ijmaac ay ku sugnaatay saxaabada ijmaacooda sooma lidaalika imaam axmed wuxuu dhihi jiray qofkii qofkii cuhmaan iyo cali xagga khilaafada yiraahdo yacni khilaafada cuhmaan diido ama abubakar iyo cumar cid kale ka hormariya xagga tafdiilka khilaafada waxay u kala horeysaa abubakar uma cumar uma cuhmaan uma cali sidaa waxaan ahayn ninkii khilaafada ka aamino wuxuu dhihi jiray fahuwa adalu min ximaari ahlihi fahuwa adallu min ximaari ahlihi dameerka guriga u jooga asagaa ka liito oo ka baadinimo badan idan hadda marka maxaan sheegnay laba mas'alo mas'alatu tafdiil abubakar iyo cumar waa mutafaq cuhmaan iyo cali marka loo yimaado khilaaf waayo mas'alatu lkhilaafana wax khilaafa iyada male taas abubakr khilaafadiisa uma cumar khilaafadiisa uma cuثmaan khilaafadiisa uma cali khilaafadiisa meeshaas ma la gartayna waanahum اlkhulafaaءu اraashiduun inay yihiin aladiina kuwaasoo dakara rasuulu اlahi sal slama nebigu uu sheegay khilaafatahum khilaafadooda biqowlihi uu ku sheegay fii ma rawaahu saciid bnu jumhaan can safiinata ayb alkhilaafatu bacdii alaaثuuna sana khilaafada aniga gadaashay waa soddon sano khilaafa calaa minhaaji nubuwa sheega soddon sano soddonka marka haddii la tiriya laba abubakara iyo bilo yar cumar oo toban bilood iyo toban sano iyo lix bilood ahaa toban laba ugeey labaiyo toban soo maa labaiyo toban waxaa ku dartaa oo cuhmaan labaiyo toban sano cuhmaan ugeey labaatan iyo afar allahu mustacaan dhowr biloodaa ka kabmaayo yani lixdii biloodoo cumar iyo dhowr biloodoo cali yani abubakar abubakar laba sano iyo dhowr biloodo ahaa maogta adiga shan iyo labaatan meelahaasay noqone waxaad u geynaysaa marka cali intii uu haayey ayb oo iyadana afar sano ah iyo bilo waxaad u geynaysaa lix biloodoo xasan uu haayey lix bilood oo xasan oo khilaafada haayey dabadeed waa kii ka tanaasulo mucaawiya u dhiib intaas soddon sano isugu imaanaysaa khilaafa calaa minhaaji nubuwa socoto wixii ka dambeeyey khilaafadu waxay noqotay boqortooye ayb fima ayb alkhilaafatu bacdii alaaثuuna sana wabacda inqidaa'i ayaamihim maalmahooda go'itaankooda kadib markay maalmahaasi dhammaadeen caada alamru arrinkii wuxuu u laabtay ila almulki alcaduud ayb boqortooyo wax qaniin badan yacnii boqortooyo xukunka aad xukunkooda u adag yahay calaa maa akhbara canhu rasuulu sala اllahu calayhi waaalihi wasalam sida nebiguba uu sheegay ayb طيب وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا